بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى باب القياس قياس كي باب يهي qiyaasku waa asalkii afraad ee usuushii ama adiladii muttafaq calayhi ahaa ila adilada labaan usoo qeybinay adila muttafaq calayha wa adila mukhtalaf fiiha adila laisku waafaqsan yahay oo culimmadu isku waafaqsan yihiin iyo adila laisku khilaafsan yahay qiyaasku marka adiladii muttafaq calayha ayuu kii ugu dambeeyey afraad u yahay asaga laakiin xoogaa khilaafa ku jira inkastoo khilaafkaasi khilaaf muctabar uusan ahayn afarta aimo isku waafaqsan yihiin inuu xujo yahay iyo culummada kaleo dhanba asxaabtii iyo taabiciintii iyo salafkiiba markii laga reebo aahiriyada aahiriyada unbaa khilaafay aahiriyada iyo culimo yaroo kale ayaa markaa khilaafay oo waxay dhaheen qiyaasku xujo ma aha waxay leeyihiin dani buu faa'iideynaya midda kale waa daliil caqli ah saa darteed lama daliishan karay dhaheen laakiin sida sawaabka ah, waxa wey qowl jumhuur in eh, iyaasku uu daliil yahay maxaa yeelay eh, qiyaaska waxaa lagala soo baxaya kitaabkii iyo sunnadii maa lagala soo baxaya oo lagu dhisayaa cilada axkaamta markaa eh, laga qiyaas qaadanayo isla markaana wuxuu faaideynaya dani haaliba mala raajix ayuu markaa faaideynaya wax dani raajixa faaideynayana waxau noqonaya markaa daliil ilan adiladu kulligeed qaci ma faa'idayso xataa adilada kitaabka sunnada qaar badan dalaaladeedu waa anni dalaaladeedu waa anni qiyaaskuna maadaama dalaaladiisu ay danni tahay asna xujo unbuu noqonaya qowlkaas haddaba qowl raajixa daahiriyaduna markii ay khilaafeen arinkaas oy dhaheen qiyaas xujo ma aha waxay ku dhaceen tanaaqudaad fara badan waxyaabada caqliga aan geli karin ayay dhaheen waxaa ka mid a tanaaqudaadkooda in markaa xadiidkii nabigu yuri alayh salaa slam laa yabuulanna axadukum fi lmaai araakidi Ehm, axadkiyuusan ku kaajin biyaha fadhiya ehm, xadiikaas waxay dhaheen nabig ala slam wuxuu nahiyey in kaadidii lagu kaajo biyaha fadhiya waa xaaraan laakiin saxaradii waxay dhaheen way bannaanta maxaa yeele dabiilku mase orori bay dhaheen de saxarada min baabi awla <laughs> haddii kaadii la nahiyey saxarada in biyihii lagu saxaroodo ayaa yani awla bilxukm laakiin ayagu maadaama qiyaaskii ay diideen tan waxay dhaheen waxa weyan waa may bannaantay maxay nas kuma soo aroorin marka tanaaqadaad bay ku dhaceen wuxuu yidhi ama alqiyaasu fahuwa radd اlfarci lilasli fi xukmin صaxiixin sharci licilaة jaamicaة fi اlxukmi walyuctabar ثalaaثaة fi اlrasmi licilaة adifu aw dalaalah aw shabahin uma اctabir axwaalah wuxuu yidhi ama alqiyaasu qiyaaskii fahuwa isagu radd اlfarci farci in loo celiyo wey lilasli asalkii loo celiyo fii xukmin xugum loogu celiyo xukumkaasoo saxiixin saxiixa ah xukumkaasoo sharciyin sharci ah licillatin cilladin loogu celiyo cilladaasoo jaamicatin kulminaysa faraciyo asalkii fi lxukmi xukumka kulminaysa qiyaaskii ayuu halkan ku tacriifinaya mualifku wuxuu yidhi qiyaasku waxa weeyaan in farac loo celiyo asal bimacnaa ilxaaq weyaan in la hareeshiiyo farac waa mas'alo farci ah in la haleeshiiyo asal oo masaladii wax looga qiyaas qaadanaya maqiis caleyga ahayd laguna haleeshiyo xukumka asalka uu iska leeyahay ciladna ay jirto isku xidhaysa markaas farac iyo asalkii ay wadaagaan haddaba halka waxaad ka fahmaysaa qiyaaska arkaantiisii afarta ahayd waa alaslu wاlfarcu wa xukmu اlasli wاlcilaة اljaamicaةu bayna اlasli wاlfarc waa asal waxaa kaloo asalkaas lahaa almaqiisu calayh kii laga qiyaas qaadanayey wاlfarc farci oo ahaa almaqiis kii la qiyaasanayay iyo xukm اlasl asalkani xukumka uu leeyahay xukumka uu leeyahay waa rukniga saddexaad iyo rukniga afraad oo ah alcilaة اljaamicaةu bayna اlasl wاlfarc ciladii kulminaysay farca iyo asalka ciladii ku jirtay asalka ee farcina laga helay kuwaas waxa wey arkaantii qiyaaska haddaan tusaale ku dabaqno maalan haddii aan uga qiyaas qaadano maalan alcoholka alcoholka khamriga haddaan uga qiyaas qaadano khamriga waxaa laga sameeyaa cinabka alcoholkuna waa maado dabiici ah waa tan cadaradii lagu daro iyo waxyaaba baa lagu daraa haddaba waxaan leenahay alcoholku alkuxuul baa la idhahdaa carabiga wuxuu noqonaya farac khamrigina wuxuu noqonaya asal maxaa naskiga ku soo arooray ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamr walmaysir walansaar haddaba xukumka asalkuna waa maxay waa taxriim khamriginu xaaraan yahay cilada kulminaysa faraca iyo asalkuna waa maxay aliskaar cilat liskaar haddaba waxaan leenahay alkuxuulu xaraamun qiyaasan cala alkhamri lcilat اskaari fi kuli minhuma aw bijaamic skaari fi kuli minhuma mid kastaba muskar adowka afartii rukni iyo tabiiqoodi waxaa kaloo ku tacriifin karaa qiyaaskii ilxaaqu farcin biaslin fi xukmin lcilati jaamica inaan farac haleeshiinno asal xukm aan ku haleeshiinno cilad jaamica oo markaa kulminaysa faracii iyo asalkiina ay jirto waayahay tusaale kale aan soo qaadanno kolley tusaalayaal fara badan way noo imaan doonaan nabiga calah salaam wuxuu noo tilmaamay afar nooc oo raashin ka mid ah inay ribadii ay gelayso waa burkii iyo shaciirkii iyo timirtii iyo milixi afartaa ribadaa ku dareeraysa bur iyo bur markii lasu iibinayo wuxuu nabigu alay slam sawaan bisawa haciir iyo haciir sawaan bisawa inay isleekaadaan atamr bitamr sawaan bisawa wlmilxu bilmilx sawaan bisawa waaya bariiskii ka waran ribadii ma jumhuur fuqaha waxay dhaheen culamada qiyaaska eh, xujo inuu yahay u waa asna waa eh, ribo weyaan ribada way bariiskii iyo eh, gelaydii iyo haruurkii iyo raashinkii anwacdiisii kale ee dee la wadaagaysay marka waxay dhaheen ayagana waa saasoo kale oo lagu qiyaas qaatay burki bijaamic ucum mid kasta waa kana waa macuum waa la cunaa kana waa macuum waa la cunaa waa raashin la cuna kana waa raashin la cuna marka cilladii bay wadaageen saa darteed waxaan leenahay bariiskuna waxa wey waa ribowi min alashyaa aribowiya ayuu ka mid noqonaya haddaba asalkii waa maxay waa burki faraciina waa bariiskii alruz farc waa albur asl wاlxukmu kwnuhu ribowiyan ama jarayaan riba ribad inay ku dareerayso wاlcilaة اljaamicatu baynahum cilada kulminaysa waa maxay wnuhu macuuma inuu yahay wax macuumah oo ama ucm way dhi kartaa raashidnimo wuxuu hi ama alqiyaas qiyaaskii miya fahuwa isagu radd lfarci farci in loo celiyo welilasli asalkii lagu celiyo fii xukmin xukm lagu celiyo xukumkaasoo saxiixin saxiix ah xukumkaasoo sharciyin sharci ah licilatin ciladan lagu celiyo ciladaasoo jaamicatin kulminaysa farac iyo asalkii fi lxukmi xukumka kulminaysa walyuctabar ha la eego walyuctabar ha la eego oo yani ha lagu tiriyo qiyaaskii alaaatan saddex qaybood ha loo kala qaado fi اrasmi ay fi اlcaddi xagga tirinta licilatin aifu aifhu ay aif اlqiyaas qiyaaskii waxaad u idaafaysaa licilatin cilo idaafe waxaad adaa qiyaasu cila aw amase dalaalatin aifhu ila dalaalatin dalaalo idaafe waxaad adaa qiyaasu dalaala aw shabahin aw adif waxaad u idaafaysaa ilaa shabahin shabah u idaafe waxaad dada qiyaasu shabahin uma dabeetana ictabir waxaad eegtaa axwaalahu axwaashiisa eeg halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa qaybihii qiyaaska markuu soo tilmaamay taariifkiisii wuxuu yihi qiyaasku waa saddex qaybood waa saddex qaybood qiyaasu cilla wa qiyaasu dalaala wa qiyaasu shabah saddexdan way kala xoog badan si ay u kala horeeyaan ayay u kala xoog badan yihin cilla ugu badan waxaa soo raaca qiyaasu dalaala waxaa ugu daciifsan qiyaasu shabah waayahay mualifka asagaa noo tilmaami doono amtilo ka bixin doona marka insha allahu tacaala halkaas ayaan ku faahfaahinaynaa mid kasta wuxuu yahay walyuctabar ha laga dhigo qiyaaskii alaaatan saddex qaybood fi rasmi ay fi lcaddi xagga tirinta adifhu waxaad u idaafaysaa licilatin cilo idaafay qiyaaskii waxaad dhahdaa qiyaasu cila aw mase dalaalati dalaala u idaafe waxaad dhahdaa qiyaasu dalaala aw mase shabahin shabah u idaafe waxaad dhahdaa qiyaasu shabah uma dabeetana ictabir waxaad eegtaa axwaalahu xaaladihiisa eeg أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع وثاني ما لم يجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو وثالث الفرع الذي تردد بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأي دين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى فيلحق الرقيق, فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال في لا بالحر في الأوصاف بالمال لا بالحر في الأوصاف وحوري أولها يعني أول هذه الأنواع نوع يضا قياسك أما أقسامت قياسك النوع كوبادي وحوي ما شيء ويه qiyaas weye kaana fiihi alcillatu cillada ku jirta ay tahay muujibatan mid keensanaysa lilxukmi xukumkii keensanaysa mustaqilatan oo markaa madax bannaan fadarbuhu ruuxii garaacitaankiisa uu garaacayo lilwaalidayni labadii dhalay mumtanicun waa mid reebanoo xaaraan ah ka qowli uffin iyadoo markaa arintaasi ay la mid tahay looga qiyaas qaadanayo odhaahda qofki inuu dhaha ah uf uu dhaho wahuwa odhaahdaasina munica waa la reebay oo naskiibaa reebay liliidaai liajli liidaai dhibka ku sugan awgeed ayaa markaa loo manciyo loo reebay wuxuu mualifku inoo faahfaahinayaa anwaacdii qiyaaska mid tacriifkiisii mid kasta iyo tusaalihiisi wuxuu kaga bilaabay qiyaas lcilla wuxuu hi qiyaas lcilla waa midka ciladiisu ay tahay mid keensanaysa xukunkii muujibata lilxukm ka cabir ay muqtadiyata lilxukm xukunkii bay keensanaysaa oo bimacnaa laa yaxsunu caqlan takhallufu اlxukmi canha yani caqli ahaan ma quruxsano in xukumkii uu kadib maro ciladaas meeshii haddii ciladii la helo in xukumkeediina la waayo caqlan wax quruxsan ma aha waxaa kaloo laga cabiraa maa kana almaqiisu wlaa biاlxukmi fiihi min almaqiisi calayh oo waxa midka malkiiska la iyaasanayo qiyaas ku dhacayo uu xukumkii ka mudan yahay oo kaga awleysan yahay kii markiis caleyha laga qiyaas qaadanayo tusaale haddaan soo qaadanno mualifkaa bay noo sheegay tusaalahaas wuxuu ihi fadarbuhu lilwaalidayni mumtanic yani nasku wuxuu inaga reebay inaan waalidkaan ku dhahno uf buu naska reebay kelimada uf waxaa weyaan fi luqa alcarabiya tadajur weeyaan yani kahashay tusinaysaa inaga soomaaliga luqadayna soomaliga uf waxaan u isticmaalnaa waxa yani qofku raaxadiisa ama u dhibsanayo laakiin ufin fi lua alcarabiya waxa wayaan kelima tadajur waa kahasho hah oo kale dhiganta ama yani kelima qof markuu shay dhibsanayo kale ayuu ka cabiraa waxaan inuusan raalli ka ahayn marka taasuu sharciga reebay waalidkii inuu qofkii ku dhaho uf falaa taqul lahuma ufin walaa tanharhuma waqul lahuma qowla kariima haddaba kaasi waa xaaraan uf kelimatu uf inuu waalidkiis qof ku dhaho waa xaaraan waxaa loo qiyaas qaatay darbigii nas kama sheegin waalidka la garaaco inay xaaraanta laakiin waxaan leenahay darbigiina waa un xaaraanoo bale asagaaba xukunka kaga awlaysan ufe maxaa yeelay ciladii ayuu la wadaagay uf wuuna kaga sii mudan yahay ciladaas oo waa maxay ufi loo manciyey iidaa dhib baa ku sugan waalidkii baa dhibaysa marka kelimada of ku dhahdo waalidka ku dhibsanaya wax kastoo waalidku dhibsanayana waa xaaraan inaad ku samayso marka darbigaaba ka sii daran oo waxa weeye idaaga ku jira ayaa ka sii weyn idaaga kelimada of ku jira saa darteed asaga xukunkiga awliyaysan kaas wuxuu noqonayaa qiyaasu cilla qiyaasu cilla qiyaasu lawlaana waa la dhahaa qiyaasu lawlaana waa la dhahaa qiyaasu aljalina waa la dhahaa alqiyaas aljaliy waaya wuxuu yidhi awaluhaa ay awalu hadi اaqsaam aqsaamtan awalkeedu koobaad waxa weeye maashay weeye kaana fiihi اlcilatu cilladu ay tahay muujibatan mid keensanaysa lilxukmi xukunkii mustaqilatan oo madax bannaan fadarbuhu ruuxii inuu garaaco lilwaalidayni labadii waalid mumtanicun mid reeban weeye ka qowli ufin sida inuu dhaho uf weeye wahuwa uf kelimada uf u dhahayana munica waa la reebay liliidaai dhib aawadii ayaa loo reebay dhibka ku jira ayaa loo reebay marka darbigiina asaguna waxa weye linafsi alcilla cilladii ayaa ku jirto oo xaaraan buu asla noqonaya qiyaasan calaa uffin uffin baa marka loo qiyaas qaaday tafiifki tafiif ayaa loo qiyaas qaatay marka marka farci wuxuu noqonayaa darbigi farci naqiiska wuxuu noqonayaa aiis alhgii ama asalkii wuxuu noqonayaa atafiif kelimada uf in lagu dhaw waalidka xukumka lagu ilxaaqinaya lagu haleeshiinayana waa maxay waa taxriim inuu xaaraan yahay in la garaaco waalidkii siday xaaraan u tahay in uf lagu dhaho cilada jaamicada kulminaysana waa maxay aliida intii afartii arkaanba meesha way ku idin yihiin wuxuu yidhi waani maa lam yujib waani nooca labaadii waxaa weeye maa qiyaas weeye lam yujib uusan waajibinin attacliilu ciladdii aysan waajibinin xukman xugum bihi oo markaa qiyaaskii ku sugan xukman xugum aysan ku waajibinin bihi shaygii laakinahu tacliilkii ama ciladii daliilun waa daliil oo fa yustadullu haddaba marka waxaa binadiiri haygii shayga shabahaya u ekaa almuctabari ee ictibaarinayay harcan xagga sharciga laga ictibaarinaya cala nadiirihi kan la ayaa loo deliishanaya oo fa yuctabaru waa la ictibaarinayaa ka qowlina sida inaan dhahno oo kale weeye maalu sabiyi ilmihi yaraa xoolihiisu xoolaha ilmaha yar talzamu zakaatuhu zakadiisu way waajibaysaa ka sida qofkii weynaa xoolihiisu sakada ugu waajibayso ay ciladuna waa maxay linumuwi liajli numuwi in maalka sabigu yahay maal naami oo kobcaya oo kordhaya noocii labaad ee qiyaaskaan ku tilmaamaya waa qiyaasu dalaala qiyaasu dalaala uu ka daciifsan yahay qiyaasu alcilla maxaa yeelay ciladiisu mansuus ma aha waa cilla mustanbada weyaan walidalik culamadu way isku khilaafaan qiyaasi dalaalaha laakiin qiyaas alcilla inta badan iskuma khilaafo ukunkiisu cad yahay ciladiisuna waa cilo sariixa haddaba noocan labaad ayuu qiyaasku u badan yahay noocan labaad ayuu qiyaasku u badan yahay wuxuu ku tacriifiyey mualifku qiyaasu dalaalihii waa midka ciladiisu xukunka aysan waajibinaynin laakiin ay tusinayso kii hore wuxuu idhi midka ciladiisu xukunka ay waajibinaysa wey ay muqtadiyatan ay keensanayso laakiin kan wuxuu idhi ciladiisu xoonkii ma waajibinaysa mana keensanaysae laakiin waa daliil oo way tusinaysaa bis oo marka wuxuu yidhi nadiirkii baa looga qiyaas qaadanaya nadiirkii waxaa loo daliishanaya nadiirkii calaa nadiiri yustadallu binadiiri shay calaa nadiiri shayga shayga la midka ah ayaa markaa loo daliishanaya oo looga qiyaas qaadanaya laba shay oo isshabaha oo isu eg halkan u leeyahay almuctabar iyo fayuctabar iyo waxa weeye waa takmilat beyt wax macnaho ay samaynayaan ma jiro fayustadallu binnadiiri nadiirkii ayaa loo daliishanaya al naiirihi nadiirka aya nadiirka nadiirka waa shabiihi waa hayga shaygii la midka ah shaygii ayaa shay kale oo shabaha markaa loo daliishanaya tusaale noo keena tusaale waxa weyaan bu ka qawlina maalu sabiyi talzamu zakaatuhu ka baaligin aylinumu yani ilmihii yaraa een qaangaarka ahayn xoolihiisii sakada ku waajibaysa mise waajibaysa waa masale khilaafiya ah. haddaba jumhuur ulculamaa waxay dhaheen sakadu way ku waajibaysaa qiyaasan calaa maali albaaliq qofkii qaangaadhka ahaa xoolihiisi iyadoo loo qiyaas qaadanayo kaa waa isku waafaqsanya qofkii qaangaadhka ahaa xoolihiisii nisaabka gaadhay in ay sakada ku waajibayso waa isku waafaqsan yahay marka kaasa loo qiyaas qaatay cilada kulminaysana waa maxay kownuhu maalan naamiya annumuw labadaba waxa weyaan waa maalun naamin ilmaha yarka xoolihiisu waa naamin maal kobcayo oo kordhayo weyaan sida qofka baaliq ah maalkiis uu naami yahay cilada haddaba akada ugu waajibaysa waa taas maala qofkii hadduu maashiya haysto maashiyadaasi way kobcaysa way kordhaysaa way badanaysa way tarmaysa haddii uu maalu tijaari yahay tijaaradaas way kobcaysaa ama waa qaabil lnumuw wahaakada yani haddii uu haysto maalan beer beertaasi dee way usoo go'aysaa way u kobcaysaa marka waa maalu naami ciladii haddaba jamcinaysa waa taas marka ilmihii yaraa ciladii kii weynaa akadiisa xoolihii sakada lagu waajibay ayaa asna xoolihii laga helayoo xoolihiisii marka wuxuu noqonayaa xoolo markaa sakada ku waajibayso sidaas waxaa qaba jumhuur culamaa haddaba makiiskii wuxuu noqday maalu sabii makiis calayhigiina maalulbaaliq xukunkuna wujuubu zakaat ciladuna kownuhu maala naamiyan maala naamiya afarta rugn halkaas lagu idliya waayo inta markaan fahanay abu xaniifa khilaafay wuxuu yidhi abu xaniifa maalu sabiyi laa talzamu fiihi zaka sakada ku waajibi mayso yani hore la isku khilaafay lakin waa la isku khilaafaya sababto ah cilladii cillo sariixa ma ah waa mustanbata oo lagu abu xaniifa wuu wuxuu maalu sabiyi laa talzamu fiihi zaka liannahu hayra mukalaf mukalaf ma ah qiyaasan calaa cadami wujuubi alxaji calayh xajkiisaysan waajibayn ilmi yaraa hadduu ku xajiyo haysto awoodi kara xajka inuu aado soysan xajka u waajibayn ayaysan xoolihiisana sekada u waajibayn isna halkaasu maray isna wuxuu ka qiyaas qaatay xajka ijtihaad fiican buu haystaa yani waa ra'yi wajiha ra'yigiisu u fiirso waxa weeyaan qiyaaskana waa qiyaas dalaala qawi maaha sida kii hore oo kale sariix maaha tusaale kale haddaan soo qaadanno ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu xaaraameeyey xoolaha agoonta in la cuno in aladiina yakuluna amwaal yatama ulman yakuluna fi butuunihim naara waxaa looga qiyaas qaatay akligaas wixii la macno ah sida maalan oo kale qofkii in xoolihii agoonta uu xidho ma cunin laakiin wuu xidhay naska wuxuu ku so akli soo maha maryihiisii xidhay maalan agoonka gaarigiisii buu isticmaalay gurigiisii buu degey dee muuna cunin laakiin wuu adeegsaday xoolihiisi taasina waa la xuub kana waa qiyaas dalaala waa laba shay yustadallu binadiir cala nadiir shayga shay la mid ah ayaa markaa loo looga qiyaas qaatay waaya والثاني كلبادي وحول ما لم يجب التعليل على وحين واجبين وهي حكما حكم به أسجن كو واجبين لكنه هسي شيء يهي دليل mid wax tusinay uu yahay ciladii ay tahay mid wax tusinaysa oo daliil ah oo xukunkii tusinaysa fayusadullu haddaba waa loo deliishanaya binaiiri haygii shayga la midka ahaa almuctabar ee la ictibaarinaya sharcan calaa nadiirihi ka midka ayaa loo deliishanaya oo fa yuctabar marka waa la ictibaarinaya ka qowlina sida hadalkaan dhahayno kale wamaalu sabiyi ilmihi yaraa xoolihiisu talzamu way waajibaysaa zakaatu sakadiisu ka baaliqin sida qofkii qaangaadhka ahaa xoolihiisu sakada u ay bimacnaa linnumuwi cilada ku jirta waxaa weyaan jaamica linnumuwi kobcid labadaba laga helay awgeed wاثaaliثu ka saddexaadi alfarcu farci weeye alladii kaasoo taradada ku noqnoqday maa bayna aslayni laba asal dhexdooda ictibaaran wujida waa tatimati beyt macnaha ictibaaran wujida waa la helay ictibaaran ajli ictibaaran asagoo markaa la tixgelinayo falyaltaxiq haddaba ha haleelo farcaas mutaradidka ah ee laba asal udhaxeeya biayidayni labadan asal midkoodii akara ka badan min hayrika kale fii wasfihi tilmaantiisa kaga badan alladii kaasoo yuraa la arko macnaha midkii ugu shabah badan ee ugu eg ugu dhow marka ha la haleeshiiyo xagga xukunka falyulxaq ha la haleeshiiyo alraqiiqu addoonkii fi litlaafi markii uu wax baabi'iyo wax yani kharibo bilmaali xoolihii ha la haleeshiiyo laa bilxuri ay laa yulxaq yaan la haleeshiin bilxuri qofkii xorka ayaan la haleeshiin filawsaafi xagga tilmaamaha kani waa noociis saddexaad ee anwacda qiyaaska waa qiyaas ashabh waa qiyaaska u daciifsan anwacda qiyaaska adcafu anwaac alqiyaas maxaa yeele cilladiisu maaha cillo qawi ah ma aha mujarad shabah ayaa wax lagu haleeshinaya haddaba waa maxay qiyaasu shabah waxa weeyaan waa qiyaaska yani faracii u dhaxeeyo laba asal oo xukunkoodu kala duwanya yahay yani taradud اlfarci bayna aslayni mukhtalifayni fi اlxukm fayulxaqu biakarihima shabahan bihi kolba midkii markaa ugu dhow ee ugu eg ugu ekaansho badan ayaa markaa la haleeshiinaya taradud اlfarci bayna aslayn waxa loo leeyahy waxa looga jeedaa faracan laba asal buu shabahaa midba dhinac buu ka shabaha marka mutaradid weeyaan makanu kana la haleeshin mise kana la haleeshin marka waxaan eegayna midka ugu dhow ee ugu shabah badan kaasa marka haleeshinayna tusaale haddaan soo qaadano mualifkaba tusaalihi noo sheegay waxaa weeye addoonkii addoonka markaad eegto dhinac wuxuu ka shabahaa xoolihii dhinacna wuxuu ka shabahaa xorkii xorka wuxuu ka shabahaa xagga cibaadaadka salaaddii waa ku waajibaysa soonkii waa ku waajibaya zinadii waa ka xaaraan beentii waa ka xaaraan waa mukalaf qof mukallaf weyaan oo bini aadam oo caaqil waaya dhagkaas qofkii xorku ka shabaha maalkiina wuxuu ka shabahaa xagga inuu yahay hay inuu yahay mid la iibinayo yubaacu wa yushtara wa yuhab wa yuura yani waa la kala iibsanaya waa la hibaynaya waa la kala dhaxlaya waa la waqfaya dhinac markaad ka egto addoonkii wuxuu shabaha xoolihii buu shabaha yushbihu al maal marka midkaan haleyshinayna haddii asaga la dilo oo asagii u dhinto ma mag baa laga qaaday sida xorka magta looga qaaday mise qiimihiisii baa la qaaday sida xoolahaba haddii maalan neef aad disho qiimihii neefka lagaga qaadayo ama gaari aad kharibto ama aad gaari baabiiso sida gaariga qiimihiisi lagaga qaaday ma xagga xoolahan haleeshinaa oo qiimihii waajibaya mise magtiibaa waajibaysa markii aan eegno cibaadaadka umu xorka eh waxyaabaha kale kama shabaho orki waxa kale wuxuu ka shabahaa xoolihii u dhow yahay saa darteed waxaan heshiinaynaa xoolihii maadaama waxaan uu damaan yahay waxan ka hadlayn waa damaan waa magdhow marka huwa aqrabu lilmaali minhu ila alxor xoolihii ba uga dhow yahay qofkii xorka ah saa darteed waxaan leenahay waxaa ka waajibaysa markaa e, qiimatuhu baaliqatan maa balaqat qiimihiisa waxay doonta ha gaadhee ayuunbaa marka ka waajibaya ee ka waajibi mayso mag sida neefkiiba haddii la dilo ay qiimo uga waajibayso ayaa asna saas oo kale qiimihii uga waajibayaa haddaba u fiirso faracan mutaradid bayn aslayn laba asal buu udhexeeya xorkii iyo maalkii waxaan haleeshiinay midkii ugu dhawaa ugu shabah badnaa oo ahaa maalkii ayaan haleeshiinay kaas waxa la qiyaasu shabah qiyaasu shabah wuxuu yidhi mualifku wathalitu ka saddexaad alfarcu farac weeye athalitu ka saddexaad waa qiyaasu shabah alfarcu farci weeye alladii kaasoo taradada udhexeeya maa bayna aslayni laba asal buu udhexeeya wujida waa la helay ictibaaran liajli ictibaarin falyaltaxiq haddaba ha haleelo wujida ictibaaran waxaan idhi waa wax macnaha ma samaynayso falyaltaxiq haddaba ha haleelo faracaasi biayi dayni labadan asal midkoodii akara min hayrika kale ka badan midkoodii xagga shabaha oga badan asaga ha haleeshiyo fii wasfihi tilmaantiisa oga shabah badan wasfigaasoo alladii kaasoo yuraa la arko falyulaq adaba hala haleeshiyo araqiiq addoonkii fi litlaafi markii asaga la dilo ee waxaa weeye qudha laga jaro bilmaali xoolihii hala haleeshiyo oo qiime markaa ka waajibo laa bilxori xorka yaan la haleeshiinin oo markaa filawsaafi tilmaamihii xorka iyaan lagu haleeshin maxaa yeel xorka wuxuu uga dhow yahay xoolo ayuu uga dhow yahay saa darteed mag ka waajibi mayse qiime unba ka waajibe qiimaha wuxuu doono ha gaadhaama magta ha ka bato ama ha ka yaraado washadu fi lqiyaasi kownu lfarci مناصبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناaسبا للحكم دuن مين وكون ذاk الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما وشرط كل علة أن تضطرب في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقد لفظا ولا معنا فلا قياس في ذات انتقاض المسجلة والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا فهي التي له حقيقا تجلب فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها حيلك يجلب wuxuu yidhi washardu shardigii fi lqiyaas qiyaaska loo shardinayo waxa weeye kown farc farci inuu yahay munaasiban mid munaasabah liasli asalkiisi munaasab oo u ah fi ljamci ay fi اlmri اladii yajmacu baynahuma arinka jamcinaya labadooda bian yakuuna waaba inuu yahay arinkaasi jaamica alamrayni labadii arin mid kulminaya labada arrin waxa wey waa asalkii iyo faracii munaasiban oo munaasab u ah lilxukmi xukunkii munaasab u ah maynin ay duuna kadibin been la'aan waaya wa kownu daka alasli asalkaasina inuu yahay haabitan mid ku sugan bima shay ku sugan yuwaafiqu lkhasmayni labadii doodayey waafaqsan fii ra'yihima ra'yigooda ku waafaqsanoo macnaha xujo ku ah ra'yigooda halkan alif wuxuu ku tilmaamayaa shuruuddii qiyaaska afartii rukni een soo tilmaanay ee qiyaasku lahaa mid kasta shuruud buu leeyahay shuruuddiisii ayuu wax ka tilmaamayaa wuxuu ku bilaabay shuruudda waxaa weeye farca wuxuu yidhi farca waxaa loo shardinayaa inuu munaasab u ahaado lilasl an yakuuna munaasiban lilasl asalkii inuu munaasab yahay oo seebuu munaasab ugu noqonayaa yani munaasabada ka dhaxaysa farac iyo asalku maxay noqonaysaa waa in cilada asal ku jirta laga helo faraca waa in cilada asal ku jirta laga helo faraca oo marka ciladii labadiiba ay kulminayso faracii asalkii ay kulminayso sidaas ayuu markaa qiyaaskii eh, ku toosaya marka waa in maqiiskii maqiis caleyhigu ay sinaadaan oo ciladii ka sinaadaan haddii ciladii ku jirtay maqiis caleyhiga ama asal ku jirtay aan laga helin faraca marka faracii laguma qiyaas qaadan karo asalkii asalka laguma qiyaas qaadan karo maxay wax munaasaboo ka dhexaysa ma jirto maala haddaan dhahno aan dhahno shaaha waxaan uga qiyaas qaadanaynaa khamriga ama bunkii waxaan uga qiyaas qaadanaynaa khamriga wuxuu noqonayaa xaaraan ayib calaaqada ka dhexaysa munaasaba ka dhexaysa maxay tahay ma hil munaasaba baynama wax munaasaba ka dhexaysa ma jirto marka waa in munaasabo ay jirta isku xidhaysa faracii iyo asalkii oo munaasabadaasna waa maxay in cillo ay jamcinayso cilladaasu ku jirta asalka islamarkaana laga helay faraca oo marka ay ka siman yihiin kaasi waa shardiga koobaad maala haddii aan dhahno nabiidka nabiidku waxa weeye waa sharaabka la khamiiriyey maalan tiir oo kale lagu riday ee la khamiiriyey ee markaa noday muskir noqday nabiidkii waxaan leenahay waxa weeye waa farac asalkuna waa maxay waa khamrigi nabiidku waa xaaraan qiyaasan cala alkhamr bijaamic cilat liskaar cillada iskaarka labadiiba laga helay haddaba labadu waa xaaraan bay noqonayaan marka munaasaba ka dhexaysa nabiidkii iyo iyo khamrigii taasi waa hardiga labaad waxa weyaan bu hi kownu daka اlasli haabita bima yuwaafiqu اlkhasmayn in asalkii uu ku sugnaado daliil qofkii khasmigaa uu sallimayo oo waafaqsan yahay haddii maala munaadaro ay jirto adig qof aad masale ka munaadaronayseen isku hayseen isla markaana qofkii uu soo deliishado ama adu aad soo deliishato qiyaas waxaa shardi ah si qiyaaskaasi muctabar u noqdo in asalka aad wax ku dhisayso ee markiis caleyhiga ah uu ku sugan yahay daliil qofkan khasmiga ah uu salimayo oo waafaqsan yahay ama daliil ka ahaado aayad ama xadii saxiixa ama ijmaac yani xukunka asalka uu ku sugan yahay laakiin haddii uusan kuu waafaqsanaynba xukunka asalka maxaabad qiyaas qaadanba adugu qiyaas baad samaysa waxaad tihi shaygan xukunkiisa waa kada qiyaasan calaa kada waxaasan oo qiyaas qaatay asaga kugu waafaqsanaba asalka aan markiis caleyga ka qiyaas qaadanaysa kugu waafaqsanaba rasuulmaba qababa marka dee waxa weye markaa kuma laazimin kartid qiyaaskaas tusaalaan soo qaadan karaa maalan qofba wuxuu yihi maalan tajib الtasmiyatu fi اlغusl qiyaasa cala اlwudu yani bisimkii wuxuu ku waajibayaa maydhiga qofku markuu maydhanayo janaabo ka maydhanayo iyadoo weyse laga qiyaas qaadanayo qof xambeli ah ayaa maalan saa yidhi kaba soo qaad qof shaaficiga wuxuu hi anugu kuma waafaqsanin horta aslan bisinku inuu waajib yahay markii qofkii uu weyse qaadanayo maxaabad oga qiyaas qaadan asalkii baan horta ku waafaqsanayn ba asalka horta marka hore iisoo sug xadiid kuso orana waa xadiid daciif laa wuduu'a ilaa fii eh, maa dukira calayhi ism ullah marka wuxuu noqonayaa qiyaaskaas qiyaas sunna waa fii xaalat almanaadara hadduusan manaadar aysan jirin waad ku sugi kartaa qiyaaskii maxaan ku dhahaye daliil adu aad u aragto inuu xujo u yahay laakiin khasmigaaga hadduusan kugu waafaqsanayn oo munaadara ay jirto khasmigaagana uu kugu waafaqsanayn daliilkii asalka waxa wey markaas oo xukunka asalka kugu waafaqsanayn markaa qiyaas dee ma soconayo waa fi xaal munaadara haddaba shardigan markay munaadara ay jirto qof is haysaan ayaa markaa la shardinaya wuxuu yidhi والشرط في القياس waxaa شharد قياaskii كون الفرع فرع inuu yahay مناسب mid مناسب ah لأصل أصلkiisii في الجamع أي fi اlcilai اjaamicati baynahuma ciladii labadooda jamcinaysa ay kulminaysa bian yakuuna waaba inuu yahay arrinkaa jamcinaya jaamica alamrayni labadii arimood ee asalkiiyo farca mid kulminaya munaasiban oo munaasaba lilxukmi xukumkii munaasab ah duuna mayn been la'aan midda kale cilladu inuu ahaato munaasib u ahaato xukumkii bimacnaa yani eeg hadda iskaarka iyo taxriimka yani calaaqa ka dhexaysa khamriga waxaa loo xaaraamiy waa iskaar calaaqa ka dhexaysa yani e, maadaama caqligii uu doorinayo maandooriye u yahay oo maskaxdii u dhibaataynaya caqligii ayaa markaa la xaaraamaya dagadan ka waran khamriga waa xaaraan likownihi axmar maadaamuu cas yahay ama likownihi abyad maadaamuu cad yahay yani wax calaqad ka dhexaysa maxay tahay taxriimki inuu cad yahay waxaa lahaa yani e, qiyaas dardi baa kaas kale ashyaa badan baa cas oo casaan ah shay kastoo daba cas xaaraan ha noqdo shay kastoo cadna xaaraan ha noqdo marka taasi cidlo ma noqonaysa munaasab ah in calaaqe ka dhexayso ciladii iyo xugunkii wkownu daka aal asalka inuu yahay taabitan mid ku sugan bima yuwaafiqu lkhasmayni labadii qof ee doodayey wax waafaqsan fi ra'yihima labadoo ra'yi macnaha in ay isku waafaqsan yihiin xukumkii asalka ayaa markaa shardi ah oo xukumkii ku sugan yahay asalka daliil qofkan khasmiga kaa soo horjeeda eed qiyaaska ola imaanayso daliil uu markaa waafaqsan yahay oo aqbalaya wa shardu kulli cilatin cilad kasta shardigeeda waxa wey an tatarida inay ku dareerto fii kulli macluulaatiha meelihii ciladaas laga helayey inay ku dareerto allatii taasoo taridu soo arooraysa macluulaadkaasoo soo arooraya lam tantaqid inaysan burin lafdan xagga lafdiga inaysan burin walaa macnan xagga macnahan ciladaas aysan burin oo falaa qiyaas haddaba qiyaas ma jiro fii daati intiqaadin fii cillatin cillad ciladaasoo daati intiqaadin een burid u ah musjalan mutlaqan gebi ahaanba wuxuu yidhi kani waa shardiga saddexaad ee shuruudii qiyaaska waa hardi khaas ku ah ciladii wuxuu ihi cilada waxaa shardi ah inay ahaato cila muarida cila muarida maxaa loga jeedaa cilad macluulaadkeedii meelihii ay gelaysay oo idil ee waxa weeye yani ku soconaysa oo aan markaa takhalluf ulxukmi canha xukumkii uusan kadib marayn meel kastoo cilada laga helay in xukumkiina markaa la helayo waa cila muarida meel kastoo ciladaa laga helo waa in markaa xukumkiina la helaa haddii kale ma noqonayso cilla mutarida ah. yani cillo waxay noqonaysaa muntaqid ah oo buraysa haddii fii bacdi suwar la helo cilladii la helo xukumkiina aan la helin xukumkii haddaba kadib baray takhalafa alxukm canha haddaba ma noqonayso cilladaasi cilla eh, mutarida ma noqonayso cilla muntaqida ah, cilla buraysay noqonaysaa tusaaladan soo qaadano iskaarka meel kasta oo laga hela sharaab kasta oo muskir ah wuxuu noqonayaa xaaraan ayankan sharaab kastoo bini adamka ay sameeyaan waxay ka sameeyaan meel kasta oo laga helo sharaabkaas ama ha noqdo khamri ama halaga sameeyo timir ama shaciir laga sameeyo ama ha laga sameeyo ishee alcoxool ama ha laga sameeyo maado kale ay sharaab oo muskir ah waxa weyaan khamrigii ayuu la noqonaya dhaxaan kasta oo muskiran isna waxa weyaan saasoo kale waa xaaraan sida xashiishadii oo kale xashiishadu wax dareera ma ah laakiin waa muskir walidaalika iyadna xaaraan noqonaysa haddaba kaas wax kastoo cilladii laga helay xukunkiisii ayaa markaa imaanaya oo ahaa xukunkii muskirka oo inuu yahay xaaraan ah ciladaas waa la cilo muarida haddii ciladii aysan muarid noqonin markaa cilo maba noqonaysaba aslan cilo ma noqonayso haddaba shardiga cilada waxa wey inay mutarid ahaataa meel kasta oo ciladaas laga helo waa in xukunkeedii laga helaa macluulaadkeedii waa inay markaa mutarid ku noqotaa maalan haddaan tusaale soo qaadano ilahi wuxuu naga reebay in aan wax kala iibsanno bacda nidaai aladaan aani lijumca adaanka labaadee jumcada markuu dhaco in wax la kala iibsa ilah wuu xaraamiya ya ladin amnida nuudiya lisalaati min yom jumcati fascaw ila dikri lah wadaru lbayc waaya iibkii baa la xaraamiyey cillada loo xaraamiye waa maxay waxaa laga cabsanayaa in markaa qofkii uu kaga mashquulo jumcadii waxaa la mid ah qofki inuu ku mashquulo hibo waxaa la mid ah inuu ku mashquulo nikaax guur waxaa la mid ah inuu ku mashquulo ciyaar iyo lahu waxaasna xaaraan bay noqonayaan bayca keliya taxriim kuma dhaxayo bayca de waa naloo sheegay tusaalahaan baan noogu sheegay lakin wax kastoo cilladii laga helay bacda nidaai iljumuca inaad wax aan jumcada kicitaankeeda ahayn ku mashquulsho wax xaaraan booqasho qof ciyaar maxaan ku dhahay hawl qabsanayso waxaasoo dhan bay noqonayaan waaya cilladii baa laga helay hadaba cilladii waxa weeyaan alinshiqaalu cala aljumca jumcadii laga mashquulayo marka wax kasta oo jumcadii kaa mashquulinaya xaaraan buu waa cila muarida wuxuu idhi washadu kulli cilatin cilo kasta shardigeedu waxaa weeye cilad kasta shardigeedu an tatarida inay ku daraerto fii kulli macluulaatiha waxyaabahii gelaysa ee cilada ay u ahayd dhammaantii allatii macluulaadkaasoo taridu soo aroorisa allatii taridu waa iska tatimati beyt yani macna ma samaynayo lam tantaid waa inaysan burin lafdan lafdi ahaan waa inaysan burin walaa macnan macna aysan ku burin falaa qiyaas haddaba qiyaas kuma jiro oo qiyaaskii ma asaxayo fii daati intiqaadin yani cilad buuritaan u saaxiib ah mustlan mulaqan iyo gebi ahaanba yani wuxuu ku leeyahay cillo muntaqida oo buraysa waxa weeyaan qiyaas ku sugnaan mahayo haddaba tusaale haddaan soo qaadano cillo muntaqid ah culimmada qaar ba waxay dhaheen ku cileeyeen maalan wujuub الزakaةi fi اlmaashiya yani maashiyadu waxay zakada u waajibaysa waxay dhaheen lidafci xaajaة الfaqiir qofkii faqiirka ah baahidiisii ayaa meesha laga saaraya taas haddaba ciladu waxay ka dhigeen dafcu xaajaة الfaqiir xoolahan ayaa qofkii miskiinka laga caawinaya sa darteed cilada xoolaha u waajibaysa waxa weya zakadu lidafci xaajaة الfaqiir waa zakaat اlmaashiya waaya haddaba ciladaasa laga helay dhaheen waxaan idhi haddaba bal ka warrama qofkii jawaahir haysta wuxuu haystaa maala jawaahirtan qaaliga ah sida dheemankii iyo maxaan ku dhahay luulkii iyo wixii la midka ahaa jawaahirta qaaliga haysta macdan buu haystaa macdantaas ayadaaba ka qaalisanba xoolaha sakadii ma ka waajibaysa jawaahirta aan dahabka ahayn baan dahabkii fido aan ahayn dahabii fidotan aan ahayn waxaan leenahay ka waajibi mayso sakadii oo cilladii waaba laga helaya lidafci xaajat alfaqir faqirka ma laga caawin haddaba cillada taas ma ahayn cillada taas ma ahayn maxaa waxyaaba badan oo xoolaho waxa weye sakadiisa ku waajibin baa jirta sharcigu u xadiday asnaafta xoolaha sakada laga bixinayo marka cilado ma aha in faqiirkun laga caawiya maehe wixii de sharcigu noo xadiday ee xoola ah ayuun bay sakada ku waajibaysaa wixii kalena ku waajibi mayso waayahay haddaba ciladaas waxay noqotay cillo muntaida cillo muntaida noqotay cillo muntarida ma ah wuxuu ihi washardu kulli cillatin cilo kasta shardigeed waxa wey an tatarida inay ku darato fi kulli macluulaatiha yani fii maxaali wujuudiha meelihii laga helayey allatii taridu waaya intaa waan soo akhrinay wuxuu idhi wاlxukmu xukunkii min shuruuihi shuruuddiisa waxaa ka mid an yatbaca inuu raaco cilatahu ciladiisa uu raaco nafyan xagga diidmada waibaatan xagga sugidda macan dhammaanba macana wada jir inuu markaa ku raaco fahiya ciladii allatii tii weye tajlibu lahu isagay soo jiidaysay aiian ay aiiatan aii ahaan xukumkii soo jiidaysa wey lahu ay lilxukm xukumkii soo jiidaysa weye wa huwa xukumkiina alladii kii weeye kadaaka saasoo kale yujlabu loo soo jiidaya laha cilladii loo soo jiida weye waa majluubu cilla xukumkiina halkana waa shardiga afraad ee shuruudii qiyaaska ayuu mualif ku tilmaamaya oo waxa weeyaan in waa shardi xukumka khaas ku ah waa in xukumkii uu ku raaco cilladii xagga nafyigi ibaadka manaa waxaa loga jeedaa xukumkii waa inuu la socdo ciladiisii nafyan waibaatan wujuudan wacadaman markii ciladii la helo waa in xukumkii la helaan markii ciladii la waayo waa in xukumkii la waayaan marka waa inuu yani dardan wacagsan inuu labada la socdo marka ayaa wuxuu noqonayaa xukumkii xukum markaa shardigii laga helay qiyaaska tusaale haddaan soo qaadana khamriga oo kale khamriga waxaan idhi xukunkiisu waa xaaraan ciladuna waa maxay iskaar meel kasto iskaarka laga helo xukunkina waa la helaya oo aha taxriimka meel kasto sharaab kasto iskaarka laga waayana xukunkii taxriimka waa laga waayaya haddaba wujuudan wa cadan way isla socdaan kulama wujidat alcilla wujida alxukm wakulama fuqidat alcilla fuqida alxukm waa halkay culamadu dhahaan alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wujuda wacadama xukunka wuxuu la wareegayaa ciladiisa xagga helitaanka iyo agga waayitaanka marka cilladii helo xukunkiina waa la helaya marka cilladii la waayo waa la waayaya alxukmu yaduuru maca cilatihi wujudan wacadaman fahiy alatii lahu xaqiiqan tajli markuu leeyahy wuxuu ka wadaa macnaha ciladu waa aljaalibatu lilxukm aljaalibatu lilxukm si xukunka soo jeedaysa weyaan halkuu leeyahy wahuwa aladii laha kadalika yujlabuuna waxaa jeedaa xukunkiina wax weya majluubun lilcilla waa kii ciladu ay soo jiidaysa sa darteed maadaama calaaqada ka dhaxayso waa in mar kasta oo ciladii la helo xukunkii la helo mar kasta oo ciladii la waayana xukunkii la waayaa walxukm xukunkii min shuruudii shuruudiisa wax kamid yatbac inuu ku raaco cilatu ciladiisa nafyan xagga waayidda wa ibaatan xagga sugidda ama nafyan xagga diidmada wa ibaatan xagga sugidda macan si wada jira fahiya ciladii allatii tii weeye lahu ay lilxukm xukumkii xaqiiqan dhab ahaantii tajliba soo jiidaysa wahuwa xukunkiina aladii kii weeye kadaaka sidaas yujlibu looga soo jiidayay laha ay licili cilladii loo soo jiidayo weeye yani beydka dambe wuxuu cilaynayaa beydka hore waa tacliil yani sababta ay isu raacayaan xukunka cillada waxa weeye maxaa yeele liannaha aljaanibatu lilxukm walianna alxukm majluur bilcilla falaa yanfaku axaduma can alaakhar midkood midka kale ka maarmi mahayo faslun fasalka mualifka wuxuu ka hadli doonaa xukm اlأشhyaaءi qabla اlbicثة ama waxaa la yidhahda baabka alxadr wاlibaaxa wuxuu yihi laa xukma qabla bicثaة الrasuuli bal bacdaha bmuqtضى الdaliili wاlأصl fi اlأشhyaaءi qabla الشharci taxriimuha la bacda xukmi شharci bal ma axala الشharcu xalalnaahu wma nahaana canhu xaramnaahu waxayثu lam najid daliila xili شharcan tamasakna bxukmi الأصl mustasxibiina الأصl laa siwaahu وqاla qwm ضد ma qulnaaه ay أصلha التxliil إla ma warad تaxriimuha fi شharcina fala yurad qiila إن الأصل فيma ينfac jawaaزه وma yضر يمنc xad الاsتصxaabi أhذ الmجتahid bالأصل can daliili xukmi qad fuqid wuxuu yihi laa xukma xukm ma jiro qabla bicثaة الrasuul nabig عalayه الصلاaة وaسلام intaan la soo saarin ka hor bal iska dhaafee alxukm xukumkii usoo qadar halkaas bacdaha ay bacda bicثaة الrasuuli nabiga markii la soo saaro unba xukumkii sharciga la helaya bimuqtada daliili daliilka wuxuu kolba bimuqtada daliili daliilku wuxuu tusiyey ayaan arrinkaas lagu sugay wاlasl fi اlأشhyaaءi ashyaadii waxaa asal u ah qabla sharci sharciga ka hor taxriimuha xaaraamnimadeeda asal ah laa bacda xukmin sharci xukm sharciga kadib yani laa bacda xukmin sharci xukm sharciga kadib waxa weeye markaa taxriimkeedii ma sugnaanayo bal iskaba dhaafe ma axalla sharcu sharcigu wuxuu xalaaleeyo xalalnaahu waan xalaalaynayna wamaa nahaana wuxuu naga reebo canhu xaggiisa xaramnaahu waan xaaraamaynayna waxayu lam najid daliila xillin markii aanan helin daliil xalaalnimo harcan oo ah, harcan xagga sharcigaana ka helin tamasakna waxaan qabsanaynaa bixukmi اlasli xukumkii asalka ayaan qabsanaynaa mustasxibiina inagoo markaa isisxaabsanayna alasl asalkii annagoo istisxaabsan inuu asalkii wadanna laa siwaahu asalka waxaan ahayn aan wadanin wa qaala qowmu qowm ba didda maa qullaahu waxaan idhi wax lid ah ay asluhaa waxaa ashyaadii xukumkeeda asal u ah attaxliilu xalaalnimo ayaa asal u ah ataxliilu xalaalayn ila maa warada wuxuu soo arooray mooyaane taxriimaa xaaraamnimadeeda fii harcina harcigeena ku soo arooray mooyaane falaa yuraddu markaa lama celinayo malif halkan wuxuu ku tilmaamayaa xukmu اlأشhyaaءi qabla اlbicثة wاlasl fi اlأشhyاء yani xukumka ashyaada intaan nabiga la soo saarin ka hor xukumkeedii iyo alasl fi اlأشhyاء maxaa ashyaada asal u ah ma taxriim baa asal u ah mise taxliil wuxuu yidhi horta qabla bicثaة الrasul nabig alay sl intaan la soo saarin xukum sharci ah ma jiro xukum sharci ah ma jiro oo wax dadka leeyahay waxaasaa ilaahay subxana wa tacala idinku addoonsaday oo marka qofkii samayn waayana waa la ciaabaya qofkii sameeyana waa la awaabinaya ma jiro maxaa ilahi subana watacala wuxu uhi wama kuna mucadibiina xata nabcata rasuula yani dadkii ma cadaabayno ilaa rasuul aan soo diro bal badaha yani xukunku wuxuu ka dambeeya un bacdaha ay bacda bicdat rasuul xukunka sharciga wuxuu imanaya un markii rasuulka la soo diro bimuqtada daliil daliil baana tusanaya arrinkaas waa daliilka hadda aan sheegayna wama kuna mucadibiina xata nabcata rasuula haddaba masladaas waa saas halkaas lagu xidhanta iyado laa xukma qabla albacda waaya xukum sharciga ah oo nas ku soo arooray ma jiro haddaba alaslu fi alashyaa qabla sharci muxuu noqonayaa maadaama xukum uusan jirin qabla albicda hal alaslu fi alashyaa alxilu aw altaxriim ama gebi ahaanba waxaan dhihi karaa maa huwa alaslu fi alashyaa ashyaada sharciguusan ka hadlin ama qabla albicث ha ahaat ama bacd albicث ha ahaat wux sharciguusan ka hadlin oo taxliil iyo taxriim toon uusan ku tilmaamin xukunkeedu muxuu noqonaya ma xaaraan ba mise waa xalaal saddex qowl ba masalada ku jira mualifka lakin laba qowl ba halka inoogu sheegay lakiin kitaabka asalka ee uu nadmiyey wuxuu sheegay saddex qowl qowlka koobaad waxa weeye alasl fi اlأshyaa alxadru mancin weeye inuu sheegani xaaraan yahay ama altaxriim waa dhihi karta alasl fi اlأshyaa altaxriim qowlka labaadna waxa wey alasl fi اlأshyaa alxilm ahyaada wa asal ah inay xalaalta qowlka saddexaad ee mualifku ka tegey halka naadimu ka tegana waxaa weeye tawaquf in laga istaagayo in laga istaagayo laga aamusayo xaaraan lagu tilmaamayo xalaal lagu tilmaamaayo saddexda qolba horta si guud ugu jira qowlka dhahaya alaslu fi alashyaa altaxriim qowlkaas culamada qabta waxay soo deliishadeen waxay leeyihiin maxaa yeele ilahi subxaana wa tacala koonkan asaga abuurta ashyaada koonkan laga helayana ilahi subxana wa tacala asaga askale oo milkigiisa ay tahay walaa yajuusu atasarufu fii milki اlkhayri ila biidnih yacni qof kale milkigiisa ma isticmaali kartid asagoon kuu fasixin hadda qof kale xoolihiisa ma qaadan kartid gaadhigiisa ma qaadan kartid asagoon kuu idmin marka ilahi subxana wa tacala koonkan asaga askale asagoo noo fasixin de markaa xaaraam bay noqonaysaa inaan ku tasarufna koonkii halkaasay mareen marka culamadaas waa qabla harci laakiin laakiin bacda yani markii sharcigu soo arooray kadib wixii sharcigu noo xalaaleeyey waa xalaal wixii sharcigu naga xaaraameeyena waa xaaraan wixii intaa ka soo haray markaa yani istisxaab aan ku samayna asalkii haddaba eg alxukmu qabla alsharci wuxuu leeyahay waxa weyaan alxadr waa laga tawaqufaya bacda harci sharciga markuu yimid kadibna waxaan leenahay wixii sharcigu uu caddeeyey inuu xalaaliya waa xalaal wuxuu sharcigu yidhi waa xaaraanna waa xaaraan wixii labadaa midna aan ahaynoo sharcigu ka aamusayna wuxuu leeyahay qowlkani waxa weeyaan asalkii baan isxaabsanayn asalkii muxuu ahaa altaxriim alxadri buu ahaa haddaba wuxuu noqonayaa xaaraan ilaa daliil aan haynlo halkaasay qoladaasi mareen qowlka labaad wuxuu leeyahay cagsa dalik wuxuu leeyahay alaslu fi alashyaa alxil ashyada waxaa asal u ah alibaaxa alaslu fi alashyaa alibaaxa inay mubax tahay ayaa asala ah qoladaasi waxay dhaheen maxaa yeelay ilaahay subxana wa tacala koonkan cabad oma abuurin asaguna oma baahno isaguna oma baahno marka ilahay subxana wa tacala koonkan inagu noo abuuray inaan intifaacsanno marka wax kastoo koonka yaalla waa mubaax inagu mubaax inuu yahay waxaana taa tusinaya qowlka ilahi uu yidhi huwa aladii khalaqa lakum ma fi اlardi jamiican ilahay waa kii idin abuuray wax koonkan ee arlada ku sugan dhammaantii idinka idin abuuray marka ilahi subxana wa tacala maadaman u galladaystay wax kasta oo koonkan yaalla wuxuu noqonayaa alaslu fiihi libaaxa yani wixii sharcigu tusay inuu xaaraan yahay mooyaane mubaax buu noqonaya waaya qolo kalena halkaasay mareen qolada tiri attawaquf attawaquf qowlkaas horta asaga qowl muctabar ma halkaa naga dhig maxaa yeele asaga wax daliila ma keenin wuxuu yidhi anagu ma garanayno ma ka aamusaynaao qowl saddexaad baa jira wuxuu yidhi iila asalka waxaa weeye fii ma yanfacu wixii waxtaraya jawaazu inuu bannaan yahay wamaa yaduru wixii dhib keenayana yumnacu waa la reebaya qowlkan wuxuu leeyahay ashyaada waan eegaynaa ashyaada sharcigu uusan ka hadlin waan eegaynaa waxaan u kala qaadaynaa laba qaybood ashyaa naafica waa ashyaa daara ashyaa waxtar leh oo dheef leh iyo ashyaa dhib keenaysa wixii dhib keenayana waa xaaraan wixii dheef keenaya oo dadka anfacayana waa xalaal qowlkan dambe haddaba raajixa qowlkaa dambe ayaa raajixa oo muctamad ah alaslu fi alashyaai naaficati alxilm waxaa asal u ah ashyaada naafica alxil inay bannaan tahay walaslu fi alashyaai aldaarati altaxriim waxaana asal u ah ashyaada daarka dhibka leh inay xaaraanta saasaan u kala qaadayna marka haddii shaygii nafci iyo madaro uu leeyahay midka xoog badan baa la eegaya hadday manfacadu xoog badan tahay xalaal buu noqonaya hadday madaradu xoog badan tahayna raajix tahayna xaaraan buu noqonaya qowlkaas haddaba raajix haddaba masalada afar qowl baa guud ahaan ku jirta alaslu fi اlashyaa altaxriim aw alxurma qowlka labaad dhahaya alaslu fi اlashyaa alibaaxa qowlka saddexaad oo dhahaya alaslu fi اlashyaa الnaaficati ibaaxa wاlasl fi اlashyaءi الdaarati الtaxriim qowlka afraad u dhahaya atawaquf waa ka istaagana qowlka haddaba muctamadka waa kaa ee saddexaad ee dhahaya alaslu fi اlashyaءi الnaaficati اlibaaxa wاlaslu fi اlashyaءi الdaarati الtaxriim hadda matalan o kale sigaarka sharcigu kama hadlo nas ku so aroray ma jiro laakiin markaan eegno dhibkiisa waxaan arkaynaa inuu yahay shay daar oo bani aadamkii caafimaadkiisii dhibaya oo xoolihiisii dhibaya dhib badan mujtamaca ku haya qarmuun marka wuxuu noqonaya xaaraan buu noqonaya kadalika qaadkii oo kale markaan eegnay qaadkan faa'iidadiisa iyo dhibaatadiisa dee dhibaatadiisa ka badan war maynaysa ahayn dhibaatada qaadka ka badan faa'iidadiisa marka wuxuu noqonayaa qaadkii xaaraan buu noqonaya maadaama dararkiisa uu ka badaya manfacadiisi xaaraan buu noqonaya walaslu fi اlashyaءi الdaarati الtaxriim suntii waa iska cadda iyado inay xaaraanta maxaa qofkii way dilaysaa ama uu ku xanuunsanaya qofkii marka waxa weyaan xaaraan bay noqonaysaa marka waxaan leenahay wax kasta oo sharciguusan ka hadlin waxaan u kala qaadaynaa naafic iyo daar wixii naaficana wuxuu noqonayaa xalaal wixii daar ahna wuxuu noqonayaa xaaraan wuxuu yidhi laa xukma qabla bicati rasuuli laa xukma xukm ma jiro qabla bicati rasul rasulka intaan la soo dirin ka hor bal bacdaha ay bal ilxukm xukumkii waxa weeyaan bacdaha ay bacda bicati rasul rasulka markii la soo saara kadib bimuqtada daliil daliilku wuxuu tusiye oo ahaa wma kuna mucadibiina xata nabcaa rasuula wاlaصl fi اlashya ashyaada waxaa asal u ah qabla sharci sharciga ka hor taxriimuhaa xaaraamnimo asal u ah inay xaaraan tahay laa bacda xukmin sharci xukm sharciga kadib se yani la dhihi mahayo waa xaaraan ashyaadii ee bal iskaba dhaafi ma axala har harigi wuxuu xalaaleeyey xalalnah waan xalaalaynaa oo xalaal baan dhahaynaa wamaa nahaana canhu wuxuu sharcigu naga reebana xaramnaahu waan xaaraamaynana waxayu lam najid daliila xilin daliilkii xalaalnimada meesha aanan helinna sharcan xagga sharciga tamasakna marka waxaan qabsanayna bixukmi asli asalka xukumkiisii oo ahaa ataxriim mustasxibiin inagoo markaa istisxaabsanayna oo wadanna alasl asalkii oo ahaa ataxriim alasl fi alashya ataxriim laa siwaahu asalkii waxaan ahayn ma istisxaabsanayno wa qaala qowmu qowma waxay dhaheen ضد ma qulnaa waxaan lidkii oo ahaa alasl fi اlashyaa alibaaxa ay asluha asalkeedu altaxliilu oo lidka ay dhaheen waa maxay aslu asalkeedu waxa weye altaxliilu ashyaada asalkeedu waa xalaalnimo ila ma warada wuxuu soo arooray mooyaan taxriima xalaalnimada fi sharcin sharciga ku so arooray mooyaan falaa yuraddu markaa lama celinayo iila waa l in اla waxaa asal u ah fima yanfac weyh waxtaraya jawaazu inuu bannaan yahay wamaa yadur wixii dhib keenayan yumnac waa la reebaya waxad اlistisxaabi istisxaabka xadkiisu waxa wey ama tacriifkiisu akhdu mujtahidi mujtahidkii inuu qabsado biاlasl asalkii can daliili xukmin qad fuqid ay cinda faqdi daliil xukm markii la waayo daliilkii xukumka sharciga markii la waayo ayuu markaa istisxaabkii qabsanaya qofkii mujtahidka ahaa halkan mualif wuxuu ku soo khatimay baabkan istisxaabkii istisxaabka wuxuu ka mid yahay aladila almukhtalafa ee adilada isku khilaafsan yahay istisxaabkana waxaa looga jeedaa ana ma habata fi الزamaan الmaadi faاlaصl baqaءahu fi الزamaan الmustaqbal yani waxa asla inuu ku sugan yahay zamanka mustaqbalka ah liأna اlasla baqaءahu ma kaana calى ma kaana maxaa yele waxa asla shaygii inuu ku sugan yahay wuxuu ahaan jiray alasl baqaءahu ma kaana calى ma kaan xata yati ma yuayiru ilaa laga helo wax markaa badelaya ama dooninaya haddaba istiaabkii wakaas tariifkiisii istiaabka halkan la sheegaya waxaa weeyaan istisxaabu alcadam اlasli yani cadamkii asliga ahaa in la istisxaabsado ayaa halkan looga jeedaa waayahay oo waxaa looga jeedaa maalan haddii qofkii mujtahidka uu waayo daliil masaladii xadiid kuma soo aroorin ayad kuma soo aroorin ijmac kuma soo aroorin qiyaas ooma hayo wax daliil ooma hayo marka wuxuu u noqonayaa istisxaab istisxaab ayuu markaa daliishanaya oo qaacidada hadda aan sheegayni alaslu fi alashyaa qaacidadaas ayuu markaa qabsanaya hadduu sheegayna shay naafica yahay wuxuu leey waa xalaal hadduu sheegayna shay daar yahay waa xaaraam istisxaabka waa anwac kala duwan ka waxa weyaan istisxaab alcadab alasli ama istisxaab albara' alasliya anwac kalena way jiraan tusaale kale soo qaadano qof baa maalan wuxuu soonka ramadaan mooyaane soon kaloo waajiba miyaa jira oo ku waajibaya oo fardu cayn ku noqonaya waxaan eegaynaa adiladii aayaadkii iyo axaadiis baan waxaan arkaynaa insan daliil tusina uusan jirin soon kale oo bil la soomo aan ramadaan ahayn Eh, inuusan jirin oo waajib ah marka waxaan leenahay ma waajibayo soonka soonka ramadan sonkale ma waajibayo qof baana weydiiy maalan anta salaadood mooyaane salaad kale oo lixaad oo waajiba mayaa jirta waxaan leenahay salaad kale oo waajiba ma jirto maxaa yeelay istisxaab ayaan u deliishanaynaa oo waxa weyaan yani alcadam اlasli wax takliif ah oo markaa lagu kalifay salaad lixaad ma jirto mayna arag daliil markaa nagu xambaaraya ama nagu waajibinaya salaadaas marka waxaan leenahay alaslu bara'atu dima dimada inay beri tahay ayaa asal ah saa darteed salaadaasi ma waajibayso wahaakada anwac kale jirto istisxaabka istisxaab yani alcumuum istisxaab alxaal baa jira istisxaab alxaal waxa wey maalan qof baa maalan aad ogeyd inuu gabadh guursaday wax furinaa maadan maqal dabeetana markhaatigu kaa doonay inaad maxkamadii markhaatikacdo gabadha inuu ninkan mehersaday waadba marhaati kici karta waad leedaha waaan ninkan ogaa inuu gabadhan guursaday oo xaaskiisay ahayd intaas ka marhaati marka istisxaab baad samaynaysaa yani alalu baqaau ma kana cala ma kaan ninbaa maalan aad ogeyd inuu gaari baa lagu qabsaday marka markhaatiuu kaa dalbaday adoo marhaati kici karta ninkan gaarigan iibsaday oo gaariga iska lahaa adoo marhaati kici karta istisaxaab alxaal yani waa laga yaaba gaarigan uu dibka iibiyo dhici karta laakiin alaslu baqaa'u ma kaana cala ma kaana xata yati ma yuhayiru xata yuujad ma yuhayiru ilaa laga helo wixii xukunka doorinaya kaana waa istisxaabu alxaal marka anwac kale oo istisxaaba jirta lakiin hadda mualifku ka hadlaya waxa weyaan istisxaabu alcadami alasli ama istisxaab albara'a alasliya bara'adii asliga ahayd in marka istisxaab lagu sameeyo wuxuu yidhi xad istisaab istisaabka xaddiisu waxa weyan ahdu mujtahid mujtahidkii inuu qabsado bilasl asalkii uu qabsado can daliili xukmin qad fuqid ay cinda faqdi daliili xukmi sharci markii la waayo daliilkii xukumka sharciga ah markaa unbaa istisaabka la daliishan kara hadaba halkan waxan ka fahmayna istisaabku inuu yahay aakhir aladila adilada midka u dambeeya qofka mujtahidka markuu adilado dhan u waayo markaa muu istisaabka ictimaadi karaa laakiin asagoo daliil helaya oo ma bannaan inuu markaa istisxaabkii u noqdo ama istisxaabkii u daliishado sidaa weeye haddaba waa aakhir mawaarid اlijtahid yani qofka mujtahidka wuxuu daliishanaya wax u dambeeye weeyaan ee markaa uu cuskanayo oo markii dilidoo dhan la waayo markaa maa loo noqonayaa wallahu tacala aclam wsal allah wslm ala nabiyina mxamed walxamdu lilahi rabb